alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna suma ma bacd waa kitaabkeennii alshamaa'il اlmuxamadiya wاlkhasaa'il اlmustafawiya waana darsigeennii toddobiyo tobnaad wuxuu ka bilaabmanayaa xadiiska saddex boqol konton iyo saddex qaala almusanifu raximah allahu tacaala baabu ma jaءa fi cayshi rasuuli اllahi sala allahu calayh wasalam wuxuu yahay wixii ku yimi noloshii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi iyo qaab nololeedkii uu noola baabkani waa mukarar oo wuu soo celiyey mar labaad buu inoo soo celiyey xadaana qutaybat bnu saciidin abraja albaqlani qaala xadaana abulaxwas waa salaam ibnu sulaymin can simaaki bni xarbin qaala wuxuu yidhi samictu nucmaana bni bashiirin baan maqlay yaquulu isagoo leh alastum sowma tihidinoo kuma sugnidin fii dacaamin cunto iyo wa sharaabin cabitaan maa shi'tum waxaad doontaan barwaaqo iyo nicmo sow kuma jirtaan idinku laqad ra'aytu waxaan arkay nebiyakum sala allahu caleyh wasalam nebigiinnaan arkay walxaal maa yajidu aanu helayni min addaqli timirta yacnii mideeda liidatee duugga ah maa shay yamla'u uu ka buuxiyo badnahu calooshiisa maanta idinku barwaaqo iyo xoolo waxaad doontaan baad haysataan laakiin anigu waxaan goobjoog u soo ahaa buu leeyahay saxaabigu ayadoo nebi maxamed xataa timirta mideedii liidatay wuxuu ka dhergo oo calooshiisa ka buuxiyo uu waayo marka waa tawaaducii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo xaaladihii adkaay ee nebigu uu soo maray qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana haaruun ibnu isxaaq qaala xadaana cabdat bnu sulaymaan can hishaam ibni curwata can abiihi can caaisha qaalad waxay tidhi in kunna waxaanu ahayn aalu muxamedin sal allahu caleyh wasalam nebi muxamed qoyskiisa waxaanu ahayn namkusu kuwa sugnaada shahran bil baanu sugnaanaynin maa nastawqidu annagoo aan shidayn oo hurinayn naaran dab aan shidayn binaarin dab aan shidayn in huwa maa huwa arrinku ma ahaan haddaydaan dab shidanayn oo dheriba aan la karinayn noloshiinnu maxaad ku noolaydeen bay ka jawaabaysa in huwa maa huwa arrinku ma ahaanin ila tamru walmaa timir iyo biyo mooye wax kale kumaana noolayn riwaayo kale waxay leedahay arinku ma ahayn yani markii la weydiiyey yaa khaala famaa kaana yaciishukum qaalat alswadaan altamru walmaa habaryarey maxaad ku noolaydeenoo noloshiinnu ay ahayd wuxuu ku yidhi yani waxay tidhi timirta iyo biyaha labada madmadow baannu ku noolayn laakiin waxaa jiray ilaa anahu kana lirasuuli lahi sal aleh wasalam jiiraanun min alansaar wa kaanat lahum manaa'ixun nebi maxamed waxaa u sugnaa deris ansaara u xoolo ay maalaan bay lahaayeen marka waxay maalayaan bay caano nebiga uga keeni jireen mararka qaarkoodna riwaayada muslim waxay leedahay alaaatu ahilatin saddex bilood isku soo wareegay guryaha nebiga dab lagama shidi jiro xadaana cabdulaahi bn abi siyaadin cabdulaahi bn abi siyaad yani ibn xakam aba cabdiraxmaan alkuufi waa saduuqun ahraja canhu yani alimaam tirmidi wa abu dawuud wabni maaja xadaanaa sayaar waa sayaar ibn abi xaatim waa saduuqun lahu awhaam ahraja canhu alarbaca ila aba daa'uud xadaana sahl ibnu slm alcadawi abu saciid saduuqun ahraja xadiisahu atirmidi faqad min bayni asxaabi kutub it can yasiid bni abi mansuurin yasiid bni abi mansuur yani abu rawxa albasri laa ba'sa bihi ahraja xadiisahu alimaam tirmidi wa abu dawuud fi lqadar can anas bni malikin can abi alxa abi dalxo adeerkiiya wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi shakownaa ilaa rasuulilahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay waxaanu uga soo ashkatoonnay aljuuca gaajaannu u soo sheegannay gaajo xun inay wa rafacanaa waannu kor yeelnay can buduuninaa calooshayada can xajarin xajarin dhagaxdhagax ku kor yeelnay manaa calooshiibaa si calooshii markay gaajada ay ruuxu yahay way isku dhacaysaa marka si aanay isugu dhicin xoogaa taaka ay u hesho qof walba dhagax buu caloosha ku xidha wa rafacnaa can buduuninaa caloolaha yagii waxaanu ku koryeelnay can xajarin xajarin dhagaxdhagax baanu ku koryeelno ku xidhnay fa rafaca rasuululahi sal alla rasuulka ilaahay wuxuu kor ugu qaaday can badnihi calooshiisa xajarayni laba dhagax buu isagu ku xidhay dayib marka waa xaalad ka ah xaaladihii ay soo mareen xadiiska sanadkiisana dacfi baa ku jiro yacni mukhtasaru shamaa'il alxamadiya wuu ku daciifiyaa sheekh naasir qaala abu ciisa wuxuu yidhi hada xadiiun qariib waa xadiis daciifa min xadiisi abi dalxa laa nacrifuhu u garan mayno ila min hada alwajhi dariiqan isaga mooye dariiq kale u garan mayno wa macnaa qowluhu hadalkiisi uu yidhi warafacnaa waanu koryeelnay can buduuninaa caloolaha yaga can xajarin xajarin dhagaxdhagax baanu ku koryeelnay qaala wuxuu yidhi kaana axaduhu midkoodu wuxuu ahaa yashuddu mid ku adkeeya fii badnihi calooshiisa alxajara dhagaxuu ku adkayn jiray min aljahdi yani dhibta jirta daraaddeed iyo wadacfi tabardarrada alladii kaasoo yacnii bihi uu u jeedo aljuuca gaajada uu u jeedo qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed ibnu ismaaciil albuhaari qaala xadaana aadam ibni abi iyaas aadam ibn abi iyaas in badan baynu soo marnay ibn cabdiraxmaan alcasqalaani ayb ahraja alimaam اlbukhaari waasxaabi sunan xadiisahu ila aba daauud xadaana shaybani bnu cabdiraxmaan abu mucaawiya qaala xadaana cabdilmalik bnu cumayrin can abi salma bni cabdiraxmaan bni cawf can abi hurayra sanadka intiisa kale waynu soo marnay qaala wuxuu yidhi abu hurayra kharaja nabiyu sala allah aleh wasalam nebigaa soo baxay fii saacatin saacad buu nebigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh soo baxay laa yakhruju fiiha aanu soo bixi jirin waqhti aan nebi maxamed u ahayn inuu soo baxo ayuu soo baxay gurigiis ka soo baxay walaa yalqaahu aanu la kulmi jirin fiiha saacaddaa gudaheeda axadun ruux fa ataahu waxaa u yimi nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo isna gurigiisa ka soo baxay abuu bakrin abu bakr baa u yimi faqaala wuxuu idhi ja'a bika ya abu bakrin abuu bakrow maxaa ku keenay qaala wuxuu idhi kharajtu waan soo baxay alqaa rasuula llahi sal alla aleyh wasalam rasuulka ilaaha inaan la kulmo wa andura fii wajhihi wejigiisana aan fiiriyo wejiga sharafta badan ee nebi maxamedna aan fiiriyo iyo watasliimi calayhi iyo inaan salaamo nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh falam yalbas maanu nagaan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh an ja'a cumaru ilaa cumarna uu yimi abubakar iyo nebiga iyo cumar faqaala su-aashii buu weydiiyey nebigu wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi suubanuhu maa ja'a bika yaa cumaru qaala wuxuu yidhi aljuucu gaajo gaajaa dabada iga wadi wax kale saacaddan gurigaygii uungama soo bixine gaajaa isoo saartay ayib qaala wuxuu yidhi marka fa qaala rasuulu lahi sal allau wuxuu yidhi aljuucu yaa rasuul rasuulka ilah gaajaa isoo saartay fa qaala rasuulu llahi sal allau rasuulka ilaah wuxuu yidhi waana qad wajadtu aniguna waan helay bacda daalika kaa barhkii ku soo saaray barhkii oo gaajada ah ayaa yani markaa anigana isoo saaray fanalaquu yani markaa baxa ilaa manzili abilhaysam ama fanalaquu way baxeen ilaa manzili abilhaysam ibni tayhaan alansaari abilhaysam ibni tayhaan alansaari gurigiisii bay aadeen wa kaana wuxuu ahaa ninkaasina rajula nin kaiira naqli washaa'i nin beerihiisa timirtuna ay badan yihiin adhigiisa iyo xoolihiisuna u badan yahay nin dhaqan buu ahaa walam yakun laakiin umaanu sugnayn ninkaa lahu isaga khadamun wax shaqaalaa ma lahayn nin isagu reerkiisa u adeegtoo biyihiisa soo dhaansada oo ayuu ahaa faqaaluu waxay yidhaahdeen liimraatii haweenaydiisi waxay ku yidhaahdeen ayna saaxibuki saaxiibkaagii aaway sawjkaagii aaway ayib faqaalad waxay tidhi indalaqa wuu baxay yastacdibu lmaa'a isagoo biyo noo dalbayo biyo noo raadinaya falam yalbasuu maanay nagaan nebiga iyo saxaabadiisii an jaa'a inuu yimi abulhaysam ninka layidhaahdo uu yimi biqirbatin qirbad buu la yimi iyo sibraar yazcabuhaa yacni markaa ruxmay dhaqdhaqaaqaya waa buuxaa marka weelka hadiyo goor marka biyuhu ay ku jiraan u balaqbalqeeya waxaa lagu yaqaanaa inuu dhaqdhaqaaqo ruxmo marka sibraarkiioo biyihii ay ruxayaan buu yidhi yascabuhaa xaaluu dhaqdhaqaaqayo yataxarak fa wadacahaa wuu dhigay sibraarkii iyo qarbadkii buu dhigay uma jaaa waa yimi yaltasimu nabiya sala allahu calayh wasalam isagoo nebiga isku dhejinayo macnaha nebiga mucaanaqaynayo soo dhoweynaya wayafdiihi isagoo ku furanaya biabiihi wa ummihi aabbihii iyo hooyadii wuxuu leeyahay fidaaka abii wa yaa rasuula allah uma indalaqa bihim wuu la baxay ilaa xadiiqatihi beertiisii xaggeedii buu la aaday fa basada wuu u fidiyo wuu u goglay lahum iyaga bisaadan gogol buu u goglay darin buu u fidiyey yacni geed hoostii uma indalaqa waa baxay ilaa nakhlatin geetimreed xaggiisuu aaday fa jaa'a waa yimi biqinwin yacni gacan buu la yimi laan buu soo gooyay timir badan ay saaran tahay biqinwin rucub buu la yimi ama gacan baa taqaanaa gacan buu la yimi fa wadacahu dhigay hortooda wuu dejiyey fa qaala rasuululahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi afalaa tanaqayta yanii maad noo soo xushid oo noo soo min rudabihi rudabkiisa maad noo inaad geedka soo goyso waxaa kaaga filnaan lahaa inaad midhaha yani noo soo kaaga filnaan lahaa laantii o dhan inaad soo geyso fa wuxuu yidhi yaa rasuululahi rasuulka ilaahayow innii anigu aratu waxaan doonay waxaan doonaya an takhtaaruu inaad doorataan aw takhayaruu ama aad kala doorataan min rudabihi rudabtiisa iyo wa busrihi busrigiisa inaad kala doorataan yacnii gobonnimadu waxay keenaysaa qofka aad marti soorayso nooc keliya inaadan siine asagoo kala doorto busriga marka waa timirtu markay curdinka tahay oo qayb gududan iyo qayb marka aan bislaan ay isugu jirto maxaa la yidhahdaa busri busri bay ka bilaabanta markay busriga ka gudubtana rudabay gaadhaa rudabka markay ka gudubtana balxibay gaadhaa balxiga markay ka gudubto marxaladda afraad bay waxay noqotaa tamar amayani timiray noqotaa faqaal wuxuu hi ya rasuul rasuulka ilaahi innii aradtu waxaan doonay an takhtaaruu inaad doorataan aw takhayaruu ama aad kala doorataan min rudabihi rudabtiisa iyo wa busrihi busrigiisa inaad kala doorataan fa akaluu way cuneen saxaabadiiyo nebigu wa sharibuu way cabbeen min dalika almaa'i biyaha isaga ah biyihii loo keenay qabooba ayay wax ka cabbeen fa qaala nebiyu sal alla aleh waslm nebigu wuxuu ku yidhi haada midkan waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay min annaciimi nicmooyinkii buu ka mid yahay alladii nicmooyinkaasoo tus'aluuna laydin su'aalayo canhu xaggiisa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada yanii hadda marxaladan hadda aad fadhidaan ka hor gaajaa guryihiinna idinka soo saarta haddana maxaad haysataan haddana waxaad haysataan nicmo yani timir iyo biyo isla munaasabadaasuu ku boorinayaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh laakiin adugu inaad qadayso ama aad cashayso ama aad quraacato saddexdii wakhti aad wax cunto shay iska caadiyo noloshaadii ka mid ah ayay ka mid noqotay waxaaba laga yaabaa inaadan nicmoba u arag sooma nebiguna timir iyo biyo ay cuneen iyo hadhqabo ay fadhiisteen buu leeyahay ilaahay baan ku dhaartay nicmadan waa laydin weydiinaya marka iyaga iyo annagu waa kala duwan dilun hoos iyo hadhn baad joogtaan baridun qabow wa rudabun timir yacnii rudab baad haysataan dayibun wanaagsan iyo wamaaun biyo oo baaridun qabow ayaad haysataan fandalaqa abulhaysam abulhaysam baa baxay intaasi casuumadda waxaa ka horeeya maxay furudkii iyo wixii baa kasoo horreysoma timirtii iyo alaabta biyahan iyo waa intii muqadamadii ka horreysay casuumadda faindalaqa abulhaysan baa baxay ninka la yidhaah liyasnaca lahum si uu ugu sameeyo dacaaman cunto faqaala nebiyu sal alla aleh waslm wuxuu ku yidhi laa tadbaxanna lana hanoo gowricin daata darrin neef caana leh hanoo gowricin mindida ka ilaali neef irmaan hanoo soo gowricin buu ku yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh lahum wuxuu u gowracay canaaqan waxar u gowracay oo amase jadiyan orgi orgiyarbu u gowracay waxaan hadda dhaylada aynu idhaahnee neef weyn intay kaa iibiyaan ku odhanayaan kuwa jirta dhaylaa lagu siina maxaa dhaylaa waa neef weyne marka waxar yar ama orgi yar buu u soo gowracay oo u soo biray fa bihi wuu u keenay fa akaluu way cuneen faqaala nebiyu sal alla aleh waslm nebigu wuxuu yidhi hal laka haadima kuu sugnaaday war shaqaale ma leedahay ayib waataynu nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi idaa uhdiya ilaa shayin haddii shay loo hadiyo nabiga kaana yusiibu calayha wuu ka abaalgudi jiray khaadim ma leedahay ku yidhi qaala wuxuu yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi faidaa ataanaa markuu noo yimaado sabyun qafaal uu noo yimaado faatinaa noo kaalay dad addoomma ah oo lasoo qafaashay markay noo yimaadaan noo kaalay shaqaalaan kaa fa utiya nebiyu sal alla aleh wasalam nebiga waxaa loo keenay bira'saynima laba madax oo laysa macahumaa la jirkooda aanu ahayn aaliun mid saddexaad laba adoon keliya la soo qafaashay oo la helo mid saddexaad aanu jirin abulhaysamna marka ballan buu lahaa sooma fa ataahu waa u tegay nebiga salawaatu ulahi wasalaamu caleyh abulhaysam baa u tegey faqaala nebiyu sal alla aleh wuxuu ku yidhi ikhtar minhumaa yacnii ka dooro labadoodan mid ka dooro buu ku yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh fa qaala wuxuu yidhi yaa ikhtar lii ii adigu ii door fa qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu mu'taman ruuxa lala tashaday waa la aaminay qaacido fiqigu ka soo saar ina mu'taman ruux la aaminay wa waxaa nebigeenna ka sugan salawaatu ullahi abu daa'uud iyo tabraani iyo qayrkood ay warinayaan wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi man ashaara ila akhiihi amran yaclamu ana rushda ila kayrihi faqad khaana ruuxii walaalkii u tilmaama arrin uu og yahay sidii sawaabkii inaanay ahayn wuu khiyaameeyey walaalkaa baa kula tashaday waxaa ma sameeyaa markaasaa tidhi samee waxaad ogtahay inuu ku khasaarayo ganacsigaa ma sameeyaa noocaa ma galaa maya gal haddii yani aad waxay keenaysaa waxanuu ku weydiiyey haddii marka aanay suuq lahayn inaad u sheegto tiraa war marxaladan ka joog soomaa man ashaara ila akhiihi amran yaclamu ana rushda ilaa kayrihi faqad khaanahu maxaa yeelay ina almustashaara mu'taman ruuxa lala tashaday waa la aaminay hud haadaa midkan qaado buu yidhi aniga xilkii iigu soo wareejisay fa innii ra'aytuhu waxaan arkay yusalli isagoo tukanaya wastawsii bihi macruufan wanaag iyo samana u dardaaran midkan waa muslimoo isagoo tukanayaan arkaye kaxayso dhaqan wanaagsan kula dhaqan samaha iyo wanaagana u dardaaran fandalaqa wuu baxay abulhaysam ninka la ila ilaa imraatihi haweenaydiisii xaggeeda iyo gurigiisii buu aaday fa ahbarahaa wuxuu uga warramay biqowli rasuuli illahi sal alla aleh wasalam hadalkii nebi maxamed ee ahaa wastawsii bihi macruufan wanaagu dardaarmi fa qaalat imraatuhu haweenadiisiibaa waxay ku tidhi dumarku isku mid maaha maa anta adigu ma tihid bibaaliqin mid gaadhaya nusqooyinka qaarkood waxay qoraan ma anta bibaaliqin xaqa maa qaala fiihi nabiyu sal alla aleh wasalam xaqa bay ku daraan maa anta adigu ma tihid bibaaliqin mid gaadhaya xaqa maa qaala fiihi nabiyu sal alla aleh wasalam wixii uu nebigu sheegay ninkan uu ka sheegay xaqiisa ma gudan kartid ilaa an tuctiqahu inaad xorayso mooyaane faqaalat imraatuhu yani faqaala wuxuu idhi ninkii abulhaysam aha wuxuu fa huwa catiiqun yacnii waa mid la xoreeyey darti dartii baan u xoreeyey marka arrinkii baa nebiga gaadhay salawatullahi wasalaamu caleyh faqaala nebiyu sal allahu aleh waslem nebigu wuxuu allaha lam yabcas nabiyan walaa khaliifatan ila walahu bidaanataan ina allaha le subxaana wa tacaala lam yabca maanu soo bixin nebiya nebi maanu soo dirinayo walaa khaliifatan min madaxweynea ilaa walahu waxaa u sugnaatay bidaanataani laba saaxiib hoosaad baa u sugnaaday wakhtigan casriga maxaynu idhaha xoghayn laba xoghayn baa u iyo xoghayn ta'muruhu waxay faraysaa bilmacruufi samahay faraysaa wa tanhaahu waxay ka reebaysaa can ilmunkari xumaatada wa bidaanatun bidaanana laa ta'luuhu ka gaabin mayso khabaalan inay fasahaadinayso yacnii xataa dadka aad saaxiibka la tahay laba midun weeyo qof samaha iyo wanaaggaaga kugula taliya iyo qof fasaadka ku fara soo intaa un maaha wuxuu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi wa bidaanatun bidaano iyo xoghayni laa ta'luuhu ka gaabin mayso iyo xumihii ruuxa inuu faray waman yuuqa ruuxii laga ilaaliyo bidaanata suu'i yacni saaxiib xoosaad xun ruuxii laga ilaaliyo faqad wuqiya waa la dhowray oo waa la ilaaliyey buu yidhi nebigu sala allahu aleh wasalam waxaa laga qaadanayaa marka xadiiska nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qaab siday ahayd oo u baabeeyey maciishadii nebiga sala allahu aleh wasalam waxaa kaloo laga qaadanayaa qiimaha ay leedahay haweenta wanaagsan ee aad nolol la qaybsato ee wax la wadaagto nebigu wuxuu yidhi addunyaa mataacun wa khayru mataaciha almar'atu saalixa waa wakiil wanaagsan waa la taliyo wanaagsan xadaanaa cumar ibnu ismaaciil ibnu mujaalid ibnu saciid xadaanii abi waa mujaalid ibnu saciidin can bayaan ibnu bishr xadaanii qays ibni abi xaasim ninkaas mujaalid uu dhalay waa daciif mujaalid qaala wuxuu yidhi samictu sacd bni abi waqaas baan maqlay yaquulu isagoo leh innii anigu la walu rajuli nin midkii ugu horreeyey baan ahay oo ahraaqa daadiyey daman dhiig fii sabiili illaahi casa wajalla ilaahay waddadiisa ku daadiyey wa innii aniguna la walu rajulin ninkii ugu horreeyey baan ahay oo ramaa gana bisahmin leeb fii sabiili illaahi ilaahay subxaana watacaala jidkiisa leeb iyo gaman ku gan walaqad ra'aytunii waxaan is arkay aqsu anigoo duulaya yani fil cisaabati maca cisaabatin jamaaco iyo koox la jirkooda anigoo la duulaya min asxaabi muxamadin sal alla aleh wasalam nebi moxamed asxaabtiisii ka mid a maa naakulu maanaan cunayn ilaa waraqa shajari dhirta caleenteeda mooye wax kale maanaan cunayn iyo walxubula yani abqada ama qabcada waxaa loo yaqaano mooye wax kale maanaan cunayn xataa taqaraxat ilaa ay dildilaacday ashdaaqunaa qowlaladayda ilaa ay dildilaaceen ilaa qowlaladii ay boogaysteen yanii sidii caleyntii iyo qabcadii ay uncunayeen iyo abqadii ayaa qowlaladoodii dildilaaceen yani markaa nabara yeesha waina axadana midkayo la yadacu wuxuu dhigay kamaa tadacu shaatu waalbaciir haddaannu xaajo iyo fadhi u fadhiisannano xaajo gudasho u fadhiisannana neefka aiga ama neefka geela saalada uu dhigo kale aanu dhigayn waba ku jiran waxaan qoyanayn waasbaxtu cafwan wa asbaxat banu asadin reer banu asad waxay ahaadeen yucasiruunanii inay igu dagaalayaan oo igu ceebaynayaan fi diini diinka laqad khibtu yacnii waan hoogay idan haddiiba reer bani asad ay diin ii sheegayaan wa khasirtu waan khasaaray wadalla amali amalkayguna waa lumay manaaqibtan iyo ammaantan wuxuu u sheegaya sacd bn abi waqaas mar yanii inta yani looga dhigay amiir looga dhigay cumar ibnu khadaab ay ku soo dacweeyeen oo ay yidhaahdeen xataa laa yuxsinu salaa xataa salaadda ma yaqaano sida loo tukado dadku waa dhib badan waa dhib badan sacd ibnu abi waqaas waa casharatu lmubashariina biljanna wuxuu ka mid yahay tobankii jannada loogu bishaareeyey buu ka mid yahay ayagoo adduunka jooga maca daalika waa la haystaayo waxaa la leeyahay xataa salaadii ma tukayani si fiican um, uma tukado nooma cadaalad samayn ciidanka ma raaco war badan baa lagu soo eedeeyey markaasuu wuxuu yidhi anigu waxaan ahay qofkii ugu horreeyey ee ilaahay subxaana wa tacaala dartii dhiig u daadiyaa waxaanahay ruuxii ugu horreeyey ee leeb ilaahay darti u gana annagoo toban oo saxaabadii nebi maxamed ka midaannu duulaynay oo sahay iyo waxaanu cunno xataa aan haysan ilaa dhirta yacni aabqada aannu cunayn markaasaa maanta reer bani asad ay ceebaynayaanoo salaaddii iyo diintii ay igu ceebaynayaan qaala xadaana moxamed ibnu bashaarin qaala xadaana safwaan ibnu ciisa xadaana moxamed ibnu camr ibnu ciisa abunacaamata alcadawi abunacaama alcadawi yani ahraja xadiisahu alimaamu muslim wabni maaja wa saduuqun ikhtalad waxaa kaloo tirmidi fi shamaa'il abu daa'uud fi lqadar samictu khaalid ibnu cumayr khaalid ibnu cumayr alcadawi albasri waa maqbuul ayaan maqlay buu yidhi wa suwaysan abaaraqaad suways ninka la yidhaha abaaraqaad ayaan maqlay buu yidhi ibnu jayaash alcadawi albasri maqbuulun ahraja xadiisahu alimaam tirmidi fi shamaa'il faqad qaale waxay yidhaahdeen bacaa cumar ibnu khadaab baa wuxuu diray cutbata ibnu qaswaan cutba ibnu qaswaan buu diray wa qaala wuxuu yidhi indaliq bax anta adiga iyo waman macaka cidda kula jirtae kula socota baxa xataa idaa kuntum markaa tihiin fii aqsa ardi alcarabi carabta dhulkeeda meesha ugu fog markaad gaadhaan wa adna ardi alcajami yacnii cajamta iyo dadka aan carabta ahayn dhulkooda meesha ugu dhow ee carab ugu soo xigtana aad gaadhaan carab meesha ugu dambaysa xuduuda dadka aan carabta ahaynna dhulkooda ugu soo dhow carab ugu soo dhow meeshaa gaadha fa aqbaluu way tageen yacni warkiibay qaabileen cumar way tageen xataa idaa kaanuu markay ahaadeen bilmarbadi yacnii idaa kaanuu markay ahaadeen bilmirbadi mirbadka meesha la mirbad bikasri lmiim mirbadka waxaa la yidhaahdaa meesha raashinka lagu engejiyo ayaa la yidhahdaa asal ahaan waxaase loo jeedaa meeshii geela yani lagu xaabisayo meel geela lagu xidhayo lagu iibiinayo ayay u jeedeen hadda waxaa loo jeedaa waa meel shaam ka mid a ah. mirbad meeshaa markay gaadheen waa meel basro ka mid eh waxay heleen hada alkadaan yacni hada alkadaana kadaanku waa dhagax yaryaroo cadcad oo dhoobadoo kale ah yani haadalkadaana dhagaxan ayay heleen dhagaxii dhagaxa iyo ciidda iyo waxay ahayd yani qaabjuquraafiyeedka dhulka waxa lagu kala garanayo kacaraday qaadayeen dhagaxay qaadayeen meeshana waa tuma waa meel hebla waa loo wa wajaduu waxay heleen haada alkadaana yani dhagaxan isaga dhagaxan yar waa dhagax cadcad kadaanku oo dhoobadoo kale ah fa qaaluu waxay maa haadihi midani maxay tahay haadihi albasratu fasaaruu way socdeen muxuu idin qoray muxuu qoray makaan ah, a isku mid makaanna waa meel mage waa iska un waa boos kadaanna waxa weeye waa booska dhagixii laga helay oo calaamaddii iyo marka lagu garanayo fasaaruu way socdeen xataa idaa balaquu markay gaadheen xiyaala aljisri saqiir yacnii buunda yar xiyaala waa muqaabil buunda yar ama biriij yar kubeegiisa markay gaadheen faqaaluu waxay idhaahdeen haahuna halkan ayaa umirtum laydin faray fa nazaluu way degeen fadakaruu lxadiia xadiiskii bay sheegeen ay maca duulihi dherarkiisii iyadoo lala qabo qaala wuxuu yidhi faqaala cutba ibnu qaswaan wuxuu idhi laqad ra'aytunii waxaan i sarkay wa innii aniga oo la saabicu sabcatin toddoba midka toddobeeyo ah lix baan toddoba ku ahaa wey maca rasuulilaahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilahi la jirkiisa maa lanaa nooma sugnayn dacaaman cunto ilaa waraqu shajari dhirta caleenteeda mooyaane wax kale maanan lahayn xataa taqaraxat ilaa ay dildilaacday ashdaaqunaa qowlaladayda ilaa ay dildilaaceen faltaqadtu yacnii waan qaatay burdatan go iltiqaadka waxa la yhaha shayga dhulka intuu ku dhacay aad soo qaadato ayaa ee baadida faltaqadtu waan qaatay burdatan go ama macawis faqasamtuha waxaan u qaybiyey baynii aniga dhexdeeda wa bayna sacd bni abi waqaas xaaladdu waa iska liidataa noloshu waa adagta anigaiyo sacd bni abi waqaas baa laba u kala goosanay famaa minaa naga mid maaha min ulaa'ika sabcati toddobada iyada ah axadun ruux ilaa hadduu naga mid yahay wa huwa isagoo amiiru misrin min alamsaari toddobadaas aan waxay labistaan iyo waxay xidhaan xataa aan helayn maanta nin weliba magaaluu guddoomiye iyo ka yahay yacni markaa madaxuu ka yahay wasatujaribuuna waad ogaan doontaan buu yidhi umarada bacdana annaga naga dambeeyana waad ogaan doontaan waad jirabi doontaan buuyidhi saxaabadii maanta wax ka sheegaysaan kuwa naga dambeeya annaga naga dambeeya waad ogaan doontaan maxaa saxaabada nebigu waa jiilkii nebi maxamed uu barbaarinayo dadka kuwa ugu khayrka badan buu marka sacad ibnu abi waqaas iyo dadka maanta wax ka sheegaya ayuu fariinta gaadhsiinaya wuxuu leeya wasatujaribuuna alumara'a bacdana kuwa annaga naga dambeeya ayaad ogaan doontaan laa yaati zamaanun ila waladii bacdahu asharun minhu zamaan iyo wakhti ma yimaado ilaa kaka dambeeya ka shar badan qala alimaamu raximah llahu tacaala xadana cabdulahi bn cabdiraxmaan addarimi qala xadana rawx ibnu aslam rawx ibnu aslam abu xaatim albasri albahili waa daciif ahraja xadiisahu alimaam tirmidi faqad abu xaatim albasri qala xadana xamaad ibnu slma xadana saabit saabit ibnu aslam albunani can anas ibni maliki qala wuxu uhi qala rasuulu lahi sal اllah aleh waslem laqad xaqiiqe ukhiftu waa lay cabsigeliyey fillaahi ay fii diin illaah diinta ilahay baa laygu cabsigeliyey dhexdeeda walxaal maa yakhaafu axadun ruuxna aanu cabsanayn ama maa yukhaafu axadun axadna aan la cabsigelinayn walaqad uudiitu waa lay dhibay fillaahi ilaahi subxaana watacaala fii diin illaah diinta ilahay dhexdeeda laygu dhibay wamaa yu'da axadun iyadoo ruuxna aan la dhibayn walaqad xaqiiqe atata calaya waxa ay soo martay dushayda waxaa soo martay alaauuna sodon min bayni yowmin wa leylatin oo habeen iyo maalin u dhexeeya sodon habeen iyo maalin isugu jira ayaa soo martay kaa soomaaliya aanu ii sugnayn aniga iyo wali bilaalin bilaal aanu u sugnayn dacaamun cunto cuntadaasoo yaakuluhu u cuno duu kabidin yani mid beer u saaxiiba mid beerkiisu qoyin yahay wax xayawaan cuno xataa anagoo aan haysan ayaana soo maraysay ilaa shay-un shay mooye uu qariyo u asturo ibdu bilaalin bilaal yani markaa kilkishiisa kilkisha de had goor waxaa la soo geliyaa wax yaroo la qarinaya soo maha wax yaroo la qarinaya yacni cunto maba aanan jirin ilaa wax yaroo noocaasa yani markaa mooyaane sanadka waxaa ku jira abu xaatim albasri ayaa ku jira laakiin shawaahid kaluu xadiisku leeyahay sheekh naasir wuxuu ku saxiix yeelaa saxiixada mukhtasaru shamaa'il muxamadiyana yani isagana wuu ku tilmaamay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana cabdulahi bn cabdiraxmaan addarimi ahbarana cafan ibnu muslim xadaana abani bn yasiid alcadaar xadaana qataadata bnu dicaamata asaduusi can anas bni maliki ana nabiya sal اllah aleh waslm nebiga lam yajtamic maanay kulmin cindahu nebiga agtiisa qada'un walaa cashaa yacnii qado iyo casho toonna kumaanay kulmin nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qada'un qado iyo walaa cashaa'un casho oo min khubsin walaxmin yacni markaa abaayo mxuu ahaa sabaayad ama mxuu ahaa jabaati ama kimiis waxa la dhaho iyo hilib wada socda nebiga agtiisa kuma kulmin inuu casho iyo qado labadaba uu ku wada cunay ilaa ala dafafin inuu marti wax la cunayo mooyaane laba waqti oo caadioo gurigii nebiga hilib laga helay yacni ma jirto ayuu leeyahy ilaa calaa dafafin in marti marka ay u timaado oo markaa uu wax la cuno mooyaane xadiiska hore inuu soo marnay waa mukarar oo soo celiyey qaala cabdulaahi wuxuu yidhi qaala bacduhum waxay yidhaahdeen huwa kasrat dafafku waxa weeye waa gacmaha faraha badan saxankii dad badan inay gacanta wada geliyaano inuu marti wax la cuno waay wadafaf waxa weeye waa huwa alxaala annaadira maca adiyuuf aw maca kasrat alciyaal qala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana cabdu ibnu xumayd qala xadaana muxamed ibnu ismaaciil ibn abi fudayk xadaana ibn abi di'bin baa sanadka inagu cusub waa muxamed ibn cabdiraxmaan ibn muqiira ibn xaris ibn abi dibin alqurashi abulxaris almadani iqat faqiih fadil ahraja xadiisahu min asxaabi kutub it can nofal ibnu iyaas alhudali waa maqbuul ahraja xadiisahu alimaam tirmidi fi shamaa'il faqad kaana cabduraxmaan ibnu cawf baa wuxuu ahaa lana annaga wuxuu noo ahaa jaliisan yani midaanu la fadhiisanuu noo ahaa wa kaana wuxuu ahaa nicma aljaliisi mid lala fadhiisto oo lala rafiiqo midka ugu wanaagsan buu ah wa innahu inqalaba wuu soo gadoomay bina xaggayaga daata yowmin maalin maalmaha ka miduu noo soo gadoomo noo yimi xataa idaa dakhalnaa markaannu galnay beytahu gurigiisa dakhala wuu galay fakhtasala wuu soo qubaystay uma kharaja wuu soo baxay wa utiinaa waxaa naloo keenay bisaxfatin xeedho fiiha uu ku sugan yahay gudaheeda khubsun walaxmun xeedho hilib iyo markaa kimis ay ku jirto ama jabaayada ay ku jirto ayaana loo keena falamaa wudicat xeedhadii markii la dhigay ayuu wuxuu gudagalay falamaa wudicat markii xeedhadii dhulka la dhigay bakaa waa ooyey cabduraxmaan faqultu lahu waxaan ku idhi yaa abaa muxamadin abaa muxamedow maa yubkiika maxaa kaa oohinaya meesha martisoor iyo barwaaqo iyo soo dhowayn baaba taallee ilintan iyo ilmadan kaa timi maxay tahay qaala wuxuu yidhi halaka rasuulu llaahi sal allau aleh wasalam maata rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi waa dhintay walam yashbac kamaanu dhergin huwa isaga iyo wa ahlu beytihi ahlu beytkiisi iyo qoysaskiisii iyo xaaskiisii min khubsi shaciirin heedda yacni kimis iyo yani markaa laga dubay jabaayati laga dubay maanu ka dhergin falaa uraana isuma aragno ukhirna in naloo dibdhigay limaa huwa khayrun lana wax noo khayr badan in naloo dibdhigay suma aragno nebi maxamed adduunka wuxuu ka tegey asagoo shaciirku waa heedda ama waa qabandiga mideeda liidata middaa liidata xataa kimis iyo jabaati laga sameeyey asagoo aan cunin buu adduunka ka tegay nebigu salawaatullahi wasalaamu marka annaga nicmooyinka naloo furay iyo waxaan gadaal ka yimi waxaan u aragnaa shay imtixaan ah yani inaan khayrna loo dibdhigin baanu arag xadiiska sanadkiisa dacfi baa ku jiro ee waxaa ku jira yani nawfal ninka la yidhaahdo ayaa ku jira ayb laakiin riwaaya saxiixa jirto maa shabica aalu muxamedin sal alla aleh min khubsi shaciirin yowmayni mutataabicayn xataa qubida rasuulu lahi sal alla aleh wasalam waataynu soo marnay nebi moxamed salawatu ulahi wasalaamu caleyh laba maalmood oo israacraacsan ama heedaas jabaati laga sameeyey sabaayad iyo kimis laga sameeyey nebigu kamaanu dhirgin ilaal la oorsaday xaafidku wuxuu yidhaahdaa abu jacfar adabari ayaa wuxuu yidhi fii tahdiibi alaahaar wuxuu ku yidhi wanawfal hada hayru macruufin yani fi naqlihi lilcilmi walaaaar nowfalkaasi waa midaan la garanayn cilmiga yani werintiisa iyo riwaayada aan lagu aqoon dahabi fi lmiisaan wuxuu ku yidhi laa yucrafu lama garanayo qaala alimaamu raximah llahu tacala baabu ma jaءa fi sini rasuuli lahi sal alla leh wasalam wuxuu ku yimid da'dii nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu calayh xadaana axmed ibnu maniic albaqawi qaala xadaana rawx ibnu cubaada waynu soo marnay rawx ibnu cubaada ibn abi lcala abu maxamed albasri siqatun fadil ahraja xadiisahu min asxaabi kutubi sit xadaana zakariya ibn abi isxaaq almaki iqatun rumiya bilqadar ahraja xadiisahu min asxaabi lkutubi sita xadaana camar ibnu diinaar camar ibnu diinaar isagana in badan baynu soo marnay almaki abu maxamed yani iqatun sabti ahraja xadiisahu min asxaabi lkutubi sita can ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi makasa nebiyu sal alla aleh wasalam nebigaa nagaaday bimakata maka ayuu ku nagaaday alaasata casharata saddex iyo toban buu ku nagaaday yuuxa xaggiisa wa bilmadiinati magaalada madiinana cashran toban buu ku nagaaday wa twafiya waa la oofsaday nebiga walxaal huwa isaguna ibnu sano uu jiro nebiga magaalada maka wuxuu joogay wakhtigii loo waxyooday sano magaalada madiinana wuxuu joogay toban sano waxyigana waxaa lagu bilaabay isagoo afartan jir ah cimriga marka laysu geeyo nabiga salawatu ullahi wasalaamu waa saddex iyo lixdan sano w buhaari iyo muslim iyo keyrkood baa warinaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana moxamed ibnu bashaar waa bundaar qaala xadaana moxamed ibnu jacfar waa qundur can shucbata ibn xajaaj alcataki can abi isxaaq asabiici can caamir bni sacd bni abi waqaas can jariirin can mucaawiya mucaawiya bni abi sufyaan anahu jariir samicahu wuxuu maqlay mucaawiya yakhdubu isagoo khudbaynaya qaala wuxuu yidhi mucaawiya ibn abi sufyaan maata rasuulu lahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay waa dhintay walxaal huwa isaguna ibnu sano u jir wa abu bakrin abubakarna waa dhintay wa cumar cumar radi allahu canhuma wa ana aniguna ibnu sana nin weyne wadkiis waa ogyahay aniguna saddex iyo lixdankii baan marayaa buu leeyahy mucaawiya qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana xusein xadiiska hore imaam muslim tirmidi iyo imaam axmed baa warinaya xadaana xusein ibnu mahdi albasri ibnu malik alayli waa saduuqun marar badanna waynu soo tilmaana xadaana cabdirasaaq ibnu hamaam asancaani can ibni jurayjin cabdilcasiis ibni cabdilmalik ibni jurayj can الzuhriyi moxamed ibni muslim bn shahab asuhri can curwata bni subayrin can caaisha ana nebiya sal alla aleh wasalam nebigu maata wuu dhintay walxaal huwa isaguna ibnu alaain wa sitiina sana nebigu waa dhintay isagoo saddex iyo lixdan jir ah ayuu dhintay rasuulku salawatu ullahi wasalaamu caleyh waa sida riwaayaadku u badan yihiin bukhaari baa warinaya iyo muslim qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana axmed ibnu maniica albaqawi wayacquub ibnu ibraahim adawraqi abuu yuusuf alcabdi iqatun ahraja xadiisahu asxaabi lkutub sita qaala wuxuu xadaanaa ismaaciil ibnu culaya ismaaciil ibnu culaya waa ismaaciil ibnu ibraahim ibn miqsam oo in badan aynu soo mar culaya waa hooyadii can khaalid alxadaa khaalid ibn cabdillahi bnu mihraan alxadaa xadaanii camaar mawla bani haashim qaala wuxuu yidhi samictu ibna cabaas baan maqlay radi allahu canhuma yaquulu isagoo le tuwafiya rasuulu lahi sal alla aleh waa lu oofsaday walxaal huwa isaguna ibnu hamsin wa sitiina shan iyo lixdan sano uu yahay riwaayadan markaa waa shaad waxaana ku jira camaar yani mawla bani haashim ninka la yidhaahdo waa saduuqun rubamaa akhdaa akhdaadiisa marka lagu tiriyo riwaayaadka waxay u badan yihiin saddex iyo lixdan qaala alimaamu raximah llahu tacaala maxamed ibnu abaan qaalaha waxay yidhaahdeen xadaanaa mcaad ibnu hishaam adistiwaai qaala xadaanii abi hishaam ibnu cabdilaahi adistiwaai can qataadata bni dicaamata asaduusi can ilxasan bn abilxasan albasri can daqfal bni xandala daqfal ibni xandala waa mukhtalafun fii suxbatihi waxaana saxa inaanu yani markaas saxaabi aanu ahayn ana nebiya sal alla aleh wasalam nebiga qubida waa la qibdoodo waa la oofsaday walxaal huwa isaguna ibnu hamsin wa sitiina sana shan iyo lixdan sano uu jiro riwaayadan marka waa daciif waa daciifo ninka yani xadiiska warinaya daqfal ibni xandala yani waa taabici oo nebiga lamaanu kulmin xadiisku marka waa mursal mursalkuna waa qismun min aqsaami daciif bal sheekh albani wuxuu yidhaha waa munkar bukhaari wuxuu wariyaa riwaayada saddex iyo lixdanka ayuu yidhaha aar alimaam nawowi raximah llahu tacala wuxuu yidhi hiya asaxuha wa ashharuha qaala abu ciisa wuxuu yidhi wadaqfal ninka le laa nacrifu lahu u garan mayno samaacan maqal min anabiyi sal alla aleh wasalam nebiga uu wax ka maqlay u garan mayno wa kaana fii zamani nabiyi sal alla aleh wasalam marka haba weynaadee maadaama aan loo haynin cilmigan cilmu riwaaya wadiraaya waxyaabaha culimmadu ay xaqiijiyeen waxaa ka mid a ah, labada qof xataa isku wakhtiba ha ahaadeen yacnii ma la kulmay wax ma ka wariyey waay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana isxaaq ibnu muusa alansaari alkowsaj xadaana macni ibnu ciisa sanadkan tirmidi aad buu wax in badan baynu soo mara xadaana malik ibnu anas abu cabdilaahi imaamu daar ilhijra can rabicata bni cabdiraxmaan rabiicata ra'yi loo yaqaan can anas ibni maalikin anahu samicahu wuxuu maqlay rabiica wuxuu maqlay anas ka maqlay yaquul isagoo leh kaana rasuulu lahi sal allau aleh waslem rasuulka ileh wuxuu aha laysa biawiil alba'in laysa biawiili mid dheer maanu ahay nebigu albaa'ini oo dherarkiisa uu xaddhaaf iyo xadka bax yahay walaa bilqasiiri mid gaabanna maanu ahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wala bilabyadi alamhaqi mid cad oo caddaankiisu uu saafi yahayna maanu ahayn xadiiska waynu soo marnay walaa bilaadami mid maariinana maanu ahayn nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh walaa biljacdi alqadidi mid timihiisu ay aad u adag yihiinna maanu ahayn nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh walaa bisabdi timihiisu mid ay bis yihiinna yacni ahayn ay aad u jilicsan yihiin bacasahu allahu tacaala ilaahay baa soo diray calaa ra'si arbaciina sana afartan sano madaxood baa alle subxaana wa tacaala soo diray yacnii afartan sano markuu dhammaystay fa aqaama bimakata maka ayuu ku nagaaday cashara siniina toban sano wa bilmadiinati magaalada madiinana wuxuu ku nagaaday cashra siniina toban sano wa tawafaahu allahu tacaala ilaahay baa oofsaday calaa ra'si sitiina sana lixdan sano yacnii oo madaxa sano oo madaxa laga gooye yacnii lixdan sano markuu dhammaystay baa ilaahay oofsaday walaysa fii ra'sihi madaxiisa maanay ahaynoo kumaanay sugnayn iyo walixyatihi garhkiisa cishruuna shacratan bayda labaatan tin oo cad oo ciro ah madaxa iyo garhka kumaanu lahayn nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiiskan waa xadiiskii koowaad aynu ku bilownay kitaabka ayb waynuna iswaafajinno waxaynu nidhi waxaa laysku waafajinaya xadiiskani waa saxiixe riwaayaadku waxay u badan yihiin magaalada maka wuxuu joogay nebigu saddex iyo toban magaalada madiinana wuxuu joogay toban waxyigana waxaa lagu soo dejiyey isagoo afartan jir ah waa imisa waa lixdan iyo saddex sano laakiin qolada leh magaalada maka wuxuu joogay toban sano waxaynu nidhi yacni waxa weeye waa ilqaa'u lkasri waxay tuureen jajabkii intii dheeraadka ahabay tuureen waa adigoo hadda muxuu ahaa lixdan iyo dheeraad jira oo lagu weydiiyo lagu yidhaha imise jir baa tahay yacnii lixdan baan jiraa baa tiri dee lixdankii laba ama saddex waxbaa kuu dheer maxaad tuurtay meesha ka saartay kasrigii baad ka saartay ayib ma waxaan jiraa lixdan iyo saddex baan jiraa waxaad ahaan u sheegtay intii aad jirtay oo kasrigii ayaad meesha ka saartay qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu maa jaaa fii wafaati rasuuli lahi sal allau aleh wasalam wuxuu baabaya wixii ku yimi dhimashadii iyo oofsigii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadaana abu camaar alxuseyn ibni xuraysin waqutayba ibnu saciidin waqayru waaxidin qaluu xadaana sufyaan ibnu cuyayna abu maxamed alhilaali can الzuhriyi moxamed ibn muslim ishahaabi zuhri can anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi aakhiru nadratin yani eegmo midii ugu dambaysay ee nadartuha aan fiiriyey ilaa rasuulilahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahay kashafa wuxuu fayday nebigu sal alla aleh wasalam asitrata daahii buu fayday isagoo gurigii jooga ayuu daahii fayday yowma alisnayni maalin isniinuu daahii fayday muslimiintiiyo tukanayuu fiiranaya fa nadartu waan fiiriyey ilaa wejhii wejigiisaan fiiriyey kaannahu waxaad moodaa wejigiisa waraqatu musxafin musxaf yani xaashidii iyo warqadii baad moodaa yani xagga cadaanta iyo saafiga siday u tahay nebiga salawatu ullahi wasalaamu calayh fi lbayaadi waalxusni wasafa wannaasu dadkuna khalfa abi bakrin abi bakr gadaashiisaay ku tukanayeen fakaada annaasu dadkiibaa waxay sigeen an yadaribuu inay isku dhacaan farxad daraadeed salaaddii intay ka soo baxaan fa ashaara wuxuu u ishaaray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ila annaasi dadkii an ihbutuu sugnaada oo nebigu wuu xanuunsanaya waasn wuu soo baxayaa salaaduu idin tujinaya may salaadiinna dhammaysta wa abubakrin abuubakarna youmuhu uu dadka tujinayo wa alqaa wuxuu sii daayey nebigu assijfa daahi buu sii daayey wa tuwafiya waa la oofsaday min aakhiri dalika alyowmi maalinkaas aakhirkiisii baa la oofsaday <coughs> buhaari iyo muslim baa warinaya iyo ibnu maaja iyo nasaa'i bal adugu watiga riwaayad badan baa inoo soo socda xadaana mxumayd ibn mascadat albasri qaala xadaana sulaym ibn ahdar albasri iqat daabit ahraja xadiisahu alimaam muslim waasxaabi sunan اlarbaca maa cada bni maaja can ibni cawnin cabdilaahi bni cawn ibni ardabaan abu cawn albasri iqat fadil yani ahraja xadiisahu min asxaabi اlkutub sita can ibraahim bni yasiid annakhaci can ilaswad ibni qays annakhaci can caaisha qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa musnidatan mid ku tiirisay annabiya sal alla aleh wasalam nebiga ilaa sadrii laabtayda iyo xabadkaygaan ku soo tiiriyey nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh ow amase qaalad waxay tidhi xijrii dhabtaydaan ku tiiriyey fa dacaa wuxuu u yeedhay oo u wacday nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bidastin xeedho liyabuula fiihi inuu ku kaajo uma baala waa ku gaajay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh famaata waa dhintay bukhaari iyo ibnu maaja iyo qayrkood baa warinaya riwaaya bukhaari iyadu waxay faa'iidaynaysaa in xeedhada yani uu wacday intii aan loo keenina uu dhintay nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh xadaana qutaybata bnu saciidin aburaja albaqlani shaykhu ljamaca ma cada bni maaja xadaana lays bnu can ibni lhaad waa yaziid ibni cabdilaahi ibni usaama ibni lhaad alleysi abu cabdilaahi almadani siqat muksir ahraja xadiisahu min asxaabi lkutubi sita can muusa ibni sarjas waa mastuuru lxaal ahraja alimaam tirmidi wabni maaja wanasa'i fi camal lyowmi walleyla can qaasim ibni muxamed ibni abi bakar can caaisha annaha qaalat waxay tidhi ra'aytu rasuula lahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay baan arkay walxaal isaguna bilmowti yacni geeridii uu ku sugan yahay oo sakaraatulmowtkii uu ku sugan yahay wa cindahu nebiga agtiisa waxaa ahaa qadaxun koob fiihi maaun biyo ay ku jiraan wa huwa isaguna yudkhilu wuxuu gelinayay koobka yadahu gacantiisa ayuu gelinayay fi lqadaxi koobka uma yamsaxu wajhahu wejigiisuu ku masaxayay bilmaa'i biyaha uma yaquulu wuxuu lahaa allah allahyow acinnii iigu kaalmee calaa munkaraati almowt yacnii shadaa'id almowt mowtka waxyaabihiisa la inkiree dhibtiisa ah sakaraadkiisa ilaahu iigu kaalme oo ii fududee ow qaala wuxuu yidhi calaa sakaraati almowt waa shaku raawiye ilaahu sakaraatulmowtka iiga kaalmee saasuu yidhi nebigu salawatullahi wasalaamu calayh sakaraatulmowtka iiga kaalmee waxa weeye yacnii allow dhibta geerida ii fududee saas buu leeyahy nebigu salawatullahi wasalaamu calayh xadiiskan isagu waa daciif laakiin waxaa saxiixa lafdiga bukhaari ku yaala ee kaana yaquulu laa ilaaha ila allah inna lilmowti sakaraat yacnii mowtka waxaa u sugnaatay sakaraad baa u sugnaaday sheekh naasir wuxuu ku daciifiyey mishkaat lmasaabiix iyo mukhtasaru shamaa'il lmuxamadiya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana xasan ibnu sabax albazaaz xadaana yani mubashir ibnu ismaaciil can cabdiraxmaan ibni calaa can abiihi calaa ibni lajlaaj wasiqatun min araabica can ibni cumara can caaisha qaalad waxay tidhi laa aqbidu yacni u kaman maayo axadan ruuxna bihawni lmowti geerida fudaydkeeda u jeclaan maayo ruuxna la jeclaysan maayo bacda aladii kii ka gadaal ra'aytu aan arkay min shiddati mowti rasuulillaahi sal alla aleh wasalam nebi maxamed dhimashadiisii darnaanshaheedii ay darnayd iyo sidii geeridiisu ay u adkayd ruuxan sakaraadka in loo fududeeyo la jeclaysanayaa ma jirobayt maxaa yeelay yacni waa nooc imtixaan ah oo ruuxii markaa dembidhaaf yani asbaabihii loogu dembidhaafayay yani marka ka mid a qaala abu ciise wuxuu yidhi sa'altu abaa zurcata ayaan weydiiyey faqultu lahu waxaan ku idhi man cabdiraxmaan ibni calaa waa kuma haada midkan qaala wuxuu yidhi huwa cabdiraxmaan ibni calaa ibni lajlaaj ninka la yidhaahdo wey xadaanaa abu kurayb waa muxamed ibnu calaa xadaanaa abu mucaawiya muxamed ibnu khaasim adariir can cabdiraxmaan ibni abi bakr cabdiraxmaan ibni abi bakr yanii waa nin daciifa ahraja alimaamu tirmidi wabni maaja xadiikiisa labada imaam ibn maaja iyo tirmidi waa warinaya can ibni abi mulayka cabdulaahi bni cubaydillahi bni abi mulayka waa iqatun faqiih can caaisha qaalad waxay tihi lama qubida rasuulu lahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahay markii la qibdoodee la oofsaday ikhtalafuu saxaabadu waxay isku khilaafeen fii dafnihi aasitaankiisi faqaala abubakrin abubakr baa wuxuu yidhi samictu waan maqlay can rasuulilahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay waxaan ka maqlay shay-an shay maa nasiituhu aanan hilmaamin xaaladii nebiga markii la oofsaday saxaabadu ridwaanullaahi calayhi maanay arag yacnii nebi dhimanaya maanay arag markaasay jahwareereen cumar baa ka dhex kacay oo wuxuu yidhi qofkan ka maqlo nebi maxamed waa geeriyooday seeftaasaa leh abubakar baa u yimi saxaabadii iyagoo walbahaarsan oo murugaysan oo tiiraanyaysan gurigii nebi maxamed buu u gudbay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi maraduu ka qaaday halkaa wejiga yacni salaanta labada indhood dhexdoodu ka dhunkaday laqad dibta xayan wa mayitan wuu soo baxay markuu soo baxayna ummaddii buu la hadlo wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afa in maata ow qutila nqalabtum calaa acqaabikum markaasaan waxaanu ogaanay saxaabadu yidhahdeen ridwaanullaahi calayhim aayaddani inay qur-aanka ku jirtay inuu nebigu dhintayna waa noo caddaatay masalada labaad ee ay isku qabteen waxay ahayd nebiga salawaatuullaahi wasalaamu calayhi sidee baan dhimashadiisa ula tacaamulaynaa ma waxaan samaynaynaa sida dadka bini aadamka loo aaso miyaan u aasayna markaan dhaqayno ma sida dadka yani loo dhaqo oo ayaan u dhaqaynaa oo dharkaan ka bixinayna nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi markay masaladaa isku khilaafeen abu bakar baa wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay can rasuulilahi sal alla aleh wasalam rasuulka ile waxaan ka maqlay shay-an shay maa nasiitu aanan hilmaamin qaala wuxuu yidhi maa qabada allaahu ilaahay ma qibdoonoo ma qaban nebiya nebi ilaa fi lmowdici booskii iyo meeshii buu ku qabtay oo ku oofsaday naftiisa alladii meeshaasoo yuxibu uu jecel yahay an yudfana fiihi in lagu aaso nebi waxaa ilaahay subxaana wa tacaala naftiisa uu ku oofsadaa meesha uu jecel yahay in lagu aaso oo ku dhinto idfinuuhu ku aasa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh fii mowdici firaashihi gogoshiisu meeshii ay taallay ku aasa halkaa ha lagu aasa wey xadiiska imaamu tirmidi warinaya sanadka yani markaa dacfi baa ku jira laakiin xadiisku shawaahid buu leeyahayoo axkaamuljana'is buu sheekh naasir uu ku saxiix yeelaa raqamka ilaa yani muqtasiru shamaa'il muxamadiya yani raqamka xadaana muxamed ibnu bashaar waa bundaar wa cayaash alcambari wa cabaas ibni cabdilcadiim ibnu ismaaciil alcambari iqatun xaafid wasawaar ibni cabdilaahi ibnu qudaamata taymi alcambari abu cabdilaahi albasri yani waa nin iqa ah waqayru waaxidin iyo hal wax ka badan qaal wuxuu yidhahdeen ahbaranaa waxaa noo warramay yaxya bnu saciid alqadaan can sufyaan athawri can muusa ibn abi caaisha muusa ibn abi caaisha alhamadani abulxasan alkuufi siqatun ahraja xadiisahu min asxaabi lkutubi sita can cubaydillaahi bni cabdilaahi bni cutbata ibni mascuud can ibni cabaasin wa caaisha ana abaa bakrin abaa bakr qabala nabiya sal alla aleh waslem nebigu dhunkaday bacda maa maata markuu nebigu dhintay ka bacdi xadiiska waxaa warinaya bukhaari nasaai ibnu maaja iyo tirmidi baa warinaya waxaa laga qaadanayaa musanifku siduu u baabaystay oo ah oofsigii la oobsaday nebiga salawaatuullaahi wasalaamu calayhi iyo nebigu markuu dhintay dhunkashada abubakar uu dhunkaday qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana nasr ibnu caliy aljahdami qaala xadaana marxuum ibni cabdilcasiis alcadaar can abi cimraan aljawni can yasiid ibni baabanuus yasiid ibni babanuus can caaisha sanadka waxaa nagu cusub yasiid ibni babanuus albasri waa maqbuul ahraja xadiisahu albukhaari fi ladab almufrad waabu daa'uud watirmidi fi shamaa'il wannasaa'i can caaisha waxaa laga wariyey radi allahu canha ana abaa bakrin abubakr dakhala cala nabiyi sal alla aleh wasalam nebigu u soo galay bacda wafaatihi markuu dhintay nebigu kabacdi fa wadaca waa dejiyey famahu afkiisa ayuu saaray bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdooda halkaa salaanta labada indhood dhexdooda ayuu ka dhunkaday abubakar wa wadaca yadayhi labadiisa gacmood buu dejiyey calaa saacidayhi labadiisa dhudhun wa qaala wuxuu yidhi waa ambiyaa nebigaygiiow waa asfiyaa saaxiib hoosaadkayga saaxiibkaygii khaaska ahaayow waa khaliilaah saaxiib hoosaadkaygiiyo qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadiiska axmed iyo tirmidi iyo ibnu maaja warinaya sheekh naasirna wuu taxsiiniyey meelo badan oo axkaamuljanaa'iska uu ka mid yahay raqamka labaatanaad xadana bishr ibnu hilaal asawaaf albasri qaala xadana jacfar ibnu sulaymaan adubaci can haabit ibnu aslam albunaani can anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi lamaa kaana markuu ahaa alyowmu maalinkii markii u ahaa alladii maalinkaasoo dakhala fiihi rasuululahi sal aley waslm rasuulka ilaah uu soo galay maalinkaa dhexdiisa almadiinata magaalada madiine uu soo galay ada'a minhaa waxaa iftiimay kulla shayin shay dhammaantii ada'a minhaa waxaa iftiimay kullu shayin shay dhammaantii oo dee nuur iyo waxii iyo risaalu la yimi falamaa kaana markuu ahaaday alyowmu maalinkii alladii maalinkaasoo maata fiihi dhexdiisa u dhintay nebigu adlama waxaa madoobaday minha magaalada madiine dhexdeeda yacni kullu shayin shay dhammaantii wamaa nafadnaa maanan jafin yacnii kamaanan dhabaandhabin aydiinaa gacmahayaga cani turaabi caradii yacnii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi caradii aanu ku rogaynay gacmahayaga kamaanan jafin wa innaa annaguna la fii dafnihi aasitaankiisa dhexdiisaanna ku sugnayn xataa ankarnaa ilaa aanu inkirnay oo aanu qoonsanay quluubanaa qalbiyaasheeda ilaa aanu inkirnoo qoonsannay yani wuxuu leeyahay nagu yimi nebi moxamed salawaatuullahi wasalaamu alayhi magaalada madiine markuu soo galay madiinoo dhan baa nuuraysay madiinoo dhan baa iftiimaysay waa nuur macnawiyo rasuulku salawaatuullaahi wasalaamu calayhi bashariyada iyo mabaadida ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dhiibay waxaa ka mid ahaa inuu bashariyada mugdiga uu ka saaro nuurka u saaro rasuulan yatluu calaykum aayaati illaahi mubayinaat liyukhrija aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati min adulumaati ila nur markii rasuulku salawatullahi wasalaamu caleyh ilaahay u oofsaday oo waxyigii iyo risaaladii ay gebagabowdayna waxa uu leeyahay annagoo nebi maxamed aaskiisiiba aanu ka faaruqin ayaanu qalbigayaga iyo qulubtayadu yani siday taa aanu qoonsanay xadiiska tirmidi ibnu maaja ayaa la wadaagsanaya iyo xaakim xaakim wuxuu leeyay waa saxiixun calaa shardi muslim wawafaqahu dahabi imaam axmedna fii musnadii buu kusoo saaray sheekh naasir mishkaat lmasaabiix buu ku saxiix yeelay sidoo kale shucayb arna'uud iyo lajnadan iyo koox yadan isugu tagtay musnadka qaybta oaadkontonyoafarka mujalla ka dhigtay iyaguna xadiiska waa saxiix yeeleen mukhtasaru shamaa'il muxamadiyana saddex boqol iyo soddon raqamka ah buu ku saxiix yeelay sheikhu qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibn abi cumar muxamed ibn abi cumar alcadani qaala xadaana sufyaan ibnu cuyayna abu muxamed alhilaali can jacfar ibni muxamed jacfar albaqir can abiihi muxamed yani jacfar asaadiq can abiihi muxamed albaqir ahlu beytkii waay waa imaamiyada isna cashariyada shiicadu yani marka ay sheegto in ay macsuumiin yihiin oo iyaga yani mas-uuliyadda iyo khilaafada loo dardaarmay adduunkanna dadka kaloo dhani inay iyaga ku daba faylaan ay tahay laakiin waa a'immada ahlu sunnahay ka mid yihiin qaaluu wuxuu yidhi qubida rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay baa la qibdooday oo la oofsaday yowma alisnayni maalin isniina la oofsaday famakasa wuu negaaday nebigu daalika alyowmi maalinka isaga ah. iyo waleylahu habeenkiisii buu negaaday iyo waleylata hulaa iyo habeenkii salaasada ayuu nagaaday wa dufina waa la aasay nebiga salawaatuulahi wasalaamu caleyh min alleyli habeenkii baa la aasay qaala sufyaan wuxuu yidhi sufyaan ibnu cuyeyna wa qaala kayruhu muxamed kayrkii wuxuu yidhi taabiciinta kale ah yusmacu waxaa la maqlaya habeenkii sawtu lmasaaxi yanii majarafadaha ama badeelada yanii sawdkoodii iyo sanqadhoodii baa la maqlayay nebiga lagu aasayey min aakhiri leyli habeenka yani aakhirkiisa habeenka qaybtiisii dambe ayaa waxaa la maqlayay sanqadhii yani markaa ka baxaysay badeelkii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markaa lagu aasayey sanqadhii ka baxaysa wakhtiga nebiga salawat ullahi wasalaamu caleyh maalin isniinuu dhintay maalinkaa talaadada nebigu salawaat ullaahi wasalaamu alayhi aaskiisii saxaabadu waxay kaga mashquuleen xilka iyo hoggaanka talada muslimiinta ciddii ay ku aamini lahaayeen inay ka tashadaan ay ku mashquulsanaayeen maalinkaa talaadada yacni markaa oo habeenkii arbacadu soo gelayso nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wakhtigaas maalinka talaadada habeenka arbacadu soo gelayso ayaa la aasay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxaad dareemaysaa marka mas-uuliyaadka iyo talada iyo hoggaanka muslimiinta taladoodu sida ay u tahay yacni marka muhiim u tahay in muslimiinta hoggaan iyo kala dambayn in loo sameeyo nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aaskiisii waxay saxaabadu kaga mashquuleen xilka iyo hogaanka iyo talada muslimiinta inay meel ku ogaadaan islaamku marka fawdo iyo jabhadayn iyo haddii ilaahay ku roya waxa ummadda u dhisan ee markaa ummaddu ay hoos harsanayso in la dumiyo mabaadida islaamka kama mid ah in la dumiyo annaga moogtahay mucaarad iyo jabhadayn iyo hadiyo goorbaa baan ku barbaarnay taariikhda islaamka laga heli maayo koox baxday oo khaliifkii markaa taagnaa ku baxday oo wanaag iyo maslaxo ummadda muslimiinta u keentay ama ahdaaftii ay hiigsanayeen xataa xaqiijiyey laga heli maayo walidaalika baa culimmadu waxay ugu dareen a'immada bixitaankooda lagu baxo waxay ugu dareen kutubta caqiidada iyadoo masalada dhan marka laga eego ay tahay masale ijtihaadiya oo masala furuucda fiqiga ka mid a ah, adkaynta ay adkaynayaan iyo ahmiyadda ay leedahay bay waxay ugu dareen yani jaanibka caqiidada iyo kutubta caqiidada ay ugu dareen wallahu subxana wa tacala aclam bisawab aclam wabilahi towfiiq